bigami ka dheer guriguri ku dubay gacangacan subtiyo gafgaf lagu sixiyo godobgodob dhashiyo talawada guracan kulan dhegeystayaal halkan waa idaacadda kulmiye magaalada muqdisho ku soo dhowaada barnaamijka xog waraysi wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn somaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h wolod waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha ku kudhiib mar kale kuna wanaagsan dhegeystayaal waa habeen isniin soo galayso taariikh waxa ku aadan tahay kow soddonka diseembar labaatan qodobada barnaamijka xog waraysi aad ku dhageysan doontaan waxaa ka mid noqon doona dood iyo khilaaf adag ayaa ka taagan habka loo qeybsanayo xildhibaanadii kasoo geli jiray puntland ee ahaa toddobiyo tobanka tan iyo markii waxgaradka s c c ah ay shaaciyeen inaysan ka mid noqon doonin doorashada puntland yahay eh, mucaaradku qaar ka mida ah waxay soo jeediyeen in toban iyo toddobada xildhibaan lakala qaybsado eh, dabadeedna eh, doorashada sidaa lagu aado halka madaxweyne saciid cabdulaahi dani uu rabo gudiga oo doorashooyinka in arintaas si sbeshal ah doorasho khaasa ah loo qabto falanqeyn arrintaasi ku saabsan aad barnaamijka xog waraysi ku dhageysan doontaan qodobada sidoo kale barnaamijka aan idinkugu soo gudbin doono waxaa ka mid noqon doona iyadoo caawa xili dambe uu isbedeli doono sanadkan uu dhammaan doon uu bilaaban doona sanadka cusub ee magaalada muqdisho qaybo kamid ah waxaa ka soconaya howlgal lagu xaqiijinaya amniga caasimadda iyadoona loogu hortagayo wax kasta oo khatar ku ah amniga xili magaalada ay ka dhacayaan munaasabada lagu soo dhaweynaya sanadkan qodobada sidoo kale barnaamijka xog waraysi aad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid noqon doona taliska militariga soomaaliya ayaa sheegay in saraakiil dagaalamayaal ka tirsan shabaab lagu dilay deegaane ka tirsan gobolka mudug iyagoona talisku sheegay inay sii wadi doonaan beegsiga iyo sidoo kaleeta weerarada ay mar walba kala hortagayaan al-shabaab qodobadaas iyo qodobo kale waxyaabay nagu soo kordho intaynu ku guda jirno barnaamijkeena xog waraysa aan idiin soo gudbin doonaa xubintii kalamaan iyo sanadka aynu kasoo gudbayno ama sanadkan dhacdooyinkii ugu dambeeyey aynu idiin soo gudbin doonaa xubintii kalamaan waad degeysan doontaan waxaa kaloo maqli doontaan sugaantaasi qaybaha dambe ayaad barnaamijka ku dhegaysan doontaan waa mar kale iyo xog waraysi saaxiib soo dhowow sanad cusub salaamaad min kulli aafaad hijriyada mas miilaadiga labadaba ee maxaan sugaynaa saraadiya barwaaqo nabad iyo cadaalad horumar aan ku dekayno dowlad wanaagsan dareella'aan ku joog sanadka cusub laba kun iyo nabad saadaal barwaaqo sama kuwaara soomaaliyay gebigebi ka dheer guriguri ku dumay gacangacan sugtiyo gafgaf lagu sixiyo godobgodob dhashiyo qalawada guracan gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira guuxguux u baxay gulufguluf ku tegay gigya gigisbedelay garisirtiyey gelingelin ka daran mar kale kula wanaagsan dhegaystayaal aynu ku bilowno qodobka ugu horeeya ee barnaamijkeennan xog waraysi puntland waxa ay ku jirtaa xilligii ugu dambeeyey diyaargarowda doorashada madaxtinimada maamulkaasi iyadoona khilaafyo lasoo sheegay taasi oo u dhexeeya mucaaradkiisoo kaletaba madaxweynaha hadda talada haya siciid cabdulaahi deni tan iyo markii waxgaradka iyo isimada dhaqanka s c ay shaaciyeen in aysan qeyb ka noqon doonin doorashada puntland ayaa waxaa maalmihii u dambeeyey soo tarayay habka loo qeybsanayo xubnihii kasoo gelaya xildhibaanada deegaanada s c khaatumo xubnaha mucaaradka iyo musharaxiinta ayaa qaba in la qaybsado sidoo kaleetana madaxweyne said cabdulaahi dine ayaa la sheegay in qudhiisi uu qorsheynayo in gudiga doorashooyinka xubnahaasi ay si toosa ah isagu ugu soo magacaabaan iyadoona arrintaas ay aada uga hor yimaadeen siyaasiyiinta kala duwan ee ku dhaqan deegaanada puntland sida markaas ay sheegayeenba qaar ka ah cabdi xaashi cabdisalaan waa falanqeeye arrimaha siyaasadda soomaaliya maalmihii u dambeeyana aada isha ugu hayay siyaasada puntland falanqeyn arrinkaasi ku saabsan ayuu caawa marti inoogu ahaa barnaamijkeen xog wareysia idaacadda kulmiye waxaan ugu horeyn weydiiyey sida ay u socoto doorashada puntland puntland dowlad goboleedka puntland waxaad moodaa doorashada hanaanka doorashada madaxtinimada maadaama wakhtiga oo hadda madaxweyne sawir dani oo gabagabo ku dhowyaa muddo yar ka harsan tahay waxaa la isku qabsaday eh, mataqaanaa qaabkii doorashada u dhici lahayd eh, siyaasiyiinta isbedel doonka iyo xukuumadda hadda joogtaba qurankaasina muddo dheer ayuu soo jiray welina waxaa muuqato dabcan in lagu guulaysan la-yahay in la demiyo isfahanna lagu dhameeyo marka la eegana waktiga doorashada ka haray iyo isqabqabsiga weli jirana inay suuroweyso u malayn maayo doorashada ina waqtigeeda ku dhacdo maxaa caqabadaha isleeda ku horgudban doorashooyinka sidii la rabay ee dhinaca puntland inay u dhacaan puntland caqabadooyinka ku horgudban aad bay u badan yihiin eh, runtii waxaa kow ka ah kalsoonida inaysan dhex oolin eh, madaxweynaha hadda hogaaminaya siciid cabdulaahi dani oo rabo mar la kala inuu runtii isku soo sharaxo jegada madaxtinimada dowlad goboleedka puntland iyo mm, siyaasiyiinta doonka mucaaradka ah kalsooni dhexdooda inaysan oolin eh, wada shaqeyn wanaagsanna aysan ka dhexaynin taasaa marka hore keenaysa marka dabcan in mataqaanaa wadahadalku uu aad u adkaado iyo isfahamku inuu soo degdegi waayo labada dhinacna dhinac kasta wuxuu wakhti kasta dadaal geliyaa in afkaarihiisa siyaasadeed siduu dabcan uu ku hirgelin lahaa madaxweyne saciid cabdullaahi deni waa ogsoon tahay wuxuu isku dayay in doorasho qof iyo cod uu aado taasoo golaha isbedel doonka mucaaradku ay ku sheegeen inuu rabo madaxweyneha doorashada inuu ku boobo tanaasulka madaxweynaha uu sameeyey dabadeedna madaxweynehu wuxuu la yimid isbedel siyaasadeed uuna dabcan qof damac ku jir waa weli wuxuu runtii ka shaqaynaya siduu usoo noqon lahaa halka siyaasiyiintu ayaguna ay mataqaanaa ay weli kalsoonida ay ku qabaan mataqaanaa in doorashadu hadda la galo iyo nidaamka oo xukuumadda rabta in loo maro shaki badan ay ka qabaan tuun badan ayagoo u aaneynayana in mataqaanaa saciid cabdullaahi deni in loo xaglinaya dhankiisa saad hore guddiga doorashooyinka mucaaradka qaar ka mida ah waa diiday ugu dambeyn laakiin marka dambe in loo ogolaaday dabcan waayahay waxaasan isku soo dhammaadeen hadda doorashadii ayaa la aadayaa arrinta laakiin jirta waxay tahay xulista baarlamaanka oo markii hore ahaa eh, nidaamkii lixdan iyo lixda odayaasha wax kusoo xuli jireen i c marka sheegtay inaysan ka mid noqonaynin eh, doorashada puntland ee sanadkan ee eh, labakun afar sidee ay suuragal ku noqonaysaa inay dhamaystiranto doorashadaas eh, horta culeyska haddii ugu weyna lasku haysto waxay tahay kor jiraa muranka toban toddobada xildhibaan ee c c dhinaceeda ka imaanayso odayaashii wax soo xuli jiray waxay sheegeen inaysan c c mar dambe xuli doonin maamulkoodana dabcan eh, mataqaanaa ictiraafsan yihiin ayagoo haddii arintaas lugta ila galaan ay ayyn ka baqayaan maamulka ay dhiseen in kalsoonidan ay ku yaraato dowladda dhex aqoonsiga siisan culeys baa ugu imaanaya haddii ay wada shaqayn kala yeeshaan puntland somalilan damaceedana ah dhulkaas inuu iyadu maamulka ay ka tirsan yahayna hadda culeyska kalaa ka imanaya marka puntland marka mucaaradkii iyo xukuumaddaba arintaas isku haystaan Eh, waxaa laleeyahay eh, mucaaradku qaar ka mida ah waxay soo jeediyeen in toban iyo toddobada xildhibaan la kala qaybsado eh, dabadeedna doorashada sidaa lagu aado halka madaxweyne saciid cabdullaahi dani uu rabo guddiga oo doorashooyinka in arintaas si isbishala ah doorasho khaasa ah loo qabto dadka oo hadda siyaasada ku matala sisina oo puntland oo hore xero lagu qabtay kuwa hadda jooga bay ku tartamaan taasoo oo markaa la leeyahay mucaaradka ka baqayaan in codadkaas sacid cabdulaahi dani oo meeshaas uu ka helo muranka noocaan oo kaleeta ah runtii waa markay ugu horeysay puntland runtii uu ka dhaco in muran badan ka dhasho xildhibaanada ka imaanaya s c sababtan waa maxay maamulkan oo hadda ku cusub saaxada siyaasadda dowlad goboleedka puntland ee s maadaama la dhisay marka arinta laisku mari lahayo weeyaan odayaashii waxay soo jeediyeen dhexdhexaadintooda afartan iyo sagaal xubnood in lagu galo doorashada hanaankii awood qaybsiga runtii iyada naftirkeeda dabcan wax ka bedelmayo haddii marka arrintaas aan isdul istaaga dhegeystayaasha u sharaxo haddii arrintaas la qaato maxaa ka dhalan kara waxaa ka dhalan karo in beelihii puntland saamin qaybsigii in dib loogu noqday noqonaysaa isqabqabsi halkaas uu ka yimaado khilaaf cusubna ay abuurto dastuurka puntland waxaa ku qoran in mataqaanaa xildhibaanada oo lixdan iyo xooga inyihiin aan u malaynaa eh, eh, dowlad eh, ka imaanaya in sisii khaatuma dhinacu doorashada inay qayb ka noqdaan madaxweyne kaxoogeyne ayay ku leeyihiin saamigii dhan aa marka caqabado kale ayaa dabcan dhalinaysaa iyo dastuurku arrintaas aan ku qornayn in dib dastuurkii loo furo waxaa kaloo iman karo beelo kamid mid ah hadda puntland shuxshuux qabaan iyaga naftirkooda maamul madax bannaan hadhowdi in puntland adiga ay kala furfuranto marka saciid cabdullaahi dani meeshaas waxaa ka soo gaaraya hadduu ogolaado runtii jab aad u weyn ah hankiisa siyaasadda oo mar labaad uu rabo in doorashada uu ku guulaysto dhaawaca soo gaarayo mucaaradkuna waxay noqonaysaa fursad inay yidhahdaan puntland oo midaysanaa madaxweynaha lagu wareejiyey haatanna waad aragtay madaxweynuhu uu kala daadiyey puntland meel kumashaayo mm, kalsooni laguma qabi karo markale inuu doorto taasina madaxweynaha miduu diidan yahay weeyaan laakiin aan kugu daraya mucaaradka naftirkoodu waxay qaar ay qabaan haddii afartan iyo sagaalka xubnood lagu galo doorashadu culays iyadan inay keenayso haddii aysan israacsanayn s c qaatumo oo siyaasiyiinta hadda puntland ku jira ay rabaan inay ka mid noqdaan doorashada isimadooda dhaqankuna ay leeyihiin kama madnihin sidee wax u soconaayeen horta markii koowaad ma ahan in maamul uu iska fogeeyo mataqaanaa in maamul kale uu yani xagga arimaha siyaasad ahaan laiska kala fogeeyo somaliland waad aragtay dabcan dadka matalo waxay sheegtaa inaysan matalin haddana saasay tahay eh, xubnaha baarlamaanka ka imaanaya somalilan bay ka jiraan dowladda federaalku qaabkii loo marayna waa ogeyd eh, guddigii doorashooyinka markaas xukuumaddii joogtay magacawday ayaana dabcan soo dooranayay mucaaradkuna fargelin yacni guddigaas kumaysan ku laakiin saamaynta keliya ku lahaayeen waxay ahayd in ay buushgareeyaan ay runtii xildhibaano ayaga ay rabaan siday kusoo saarala ay taageero u muujinayeen marka si marka loo fiiriyo maxaa diidaya laleeyahay dowladdii dhexe doorashadii hadda waddanka ka dhicis ugu dambaysay madaxweyne xashil runtii dabcan lagu doortayba way dabcan qaabkaas loo xaliyey marka hal mid waa iska suurtagal ina dhacdo culeys weynna keeni mayso in s c dad matalo siyaasiyiin ah in puntland ay runtii eh, iyadoo s c ay diidan tahay in doorasho ay qabtaan puntland ayagoo ku andacoonaya badbaadada dastuurkooda ka dhici karo oo mataqaana marka in doorashadaas la qabto wayna aniga ahaan haddaan sii saadaaliya ugu dambeyn un waa laiskugu afgaran doonaa in mataqaana eh, xildhibaanada ka imaanaya s c ay kasoo dhex muuqan doonaan isleeyahay baarlamaanka cusub dowladgoboleedka puntland sida saadaalinteeda ila tahay markaan fiiriyo anaanka hadda wax u socdaan ugu dambeynna xal waa la heli doonaa dabcan laakiin u malayn maayo in dadkaasoo xildhibaanadaas s e c matalaya oo ka maqan doorashadii xildhibaanada puntland in puntland doorasho ka qabsoomi karto haddii taasi jihadaas iyo aadaanna caqabadihii hadda aan sheegay unbaa runtii ayaguna hor iman doono ah in saamaqaybsigii beelaha oo isbedeli karo suulkii in dib loo furo arrimo badan baa imaanaya taasoo wakhtiga doorashadana sii yani sii dheereyn sii dheerayn karto cabdi xaashi cabdisalaan falanqeeye arrimaha siyaasadda soomaaliya gaar ahaan puntland maalmihii u dambeeyeyna aada ula socday xaaladaha siyaasadeed ayuu ahaa u warramaya barnaamijkeenna xog waraysi gebigebi ka dheer guriguri ku dumays gacangacan sugtiyo buragu sixiyo goobgodob dhashiyo qalawada guracan barnaamijka xog waraysaad degeysanaysaan wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda kulmiye magaalada muqdisho markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dhacdooyinka sanadka gaar ahaan qaybtiisii arrimaha dibadda waana qaybtii ugu dambeysay ee guud ahaan barnaamijyadeenna sanadkan sii dhammaanaya saddex labaatan waxaana la diyaaray waryaheena cabdicasiis beereed kulanti wacan dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan qaybtii ugu dambeysay iyo barnaamij gaar ah oo aynu kaga hadlayno dhacdooyinkii ugu waaweynaa iyo isbedeladii ka dhacay caalamka sanadkan dhammaadka ee kale ismaqal wanaagsan dhegaystayaal qaybta ugu dambeysa ee barnaamijkeena gaarka ku soo qaadan doonaa dhacdooyinkii isbedeladii ugu waaweynaa ee ka dhacay caalamka bilihii ugu dambeeyey ee sanadkan aynu ku bilownay kii bishii oktoobar sanadkan wasaaradda caafimaadka dowladda masar ayaa shaaca ka qaaday in ruux ay ku geeriyoodeen shil gaari oo ka dhacay wadada alexandriya oo kilomiter dhanka waqooyi kaga beegan magaalada qaahira ee caasimada dalka masar iyadoo shilkaana uu ka dhashay kadib markii dhowr gaari ay isku dhaceen xilliga koobii soddonkii bishii oktoobar sanadkan dhammaadka ee kabtanka xulka qaranka argentiin iyo laacibka kooxda kubadda cagta ee inter miami leonel misi ayaa ku guulaystay xiddiga ugu fiican caalamka ee kubadda cagta isagoo abaalmarintan ku garaacay laacibka kooxda manchester city erlin halan iyo kabtanka xulka qaranka faransiiska kilian ebembe waxaana la aaminsan yahay in sababta miisi ugu guulaystay abaalmarinta xiddiga ugu fiican caalamka ee balona dior ay tahay guushii weyneed ee uu la gaaray xulka qaranka argentiin kuwaasi oo lix iyo soddon sano kadib ku guulaystay koobka adduunka ee lagu martigeliyey dalka qatar dabayaaqadii sanadkii hore kowdii bishii nofembar sanadkan madaxweynaha dalka serbiya alexander fokig oo xafiiska dalkaasi looga arimiyo joogay wax ka yar laba sano kadib doorashadiisa ayaa kala diray golihii baarlamaanka dalka serbiya isagoo ku dhawaaqay in dalkaasi laga qabanayo doorasho wakhtigeeda laga soo hormariyay saddexdii bishii koobiyo tobanaad sanadkan maxkamadda sare ee dalka nigeria ayaa amartay in maxkamad lasoo taago gudoomiyihii bangiga dhexe ee dalka nigeria godwin emivile kaasi oo lagu eedeeyey falal la xiriira musuq maasuq intii uu ahaa gudoomiyihii bangiga dhexe ee dalka nigeria afartii bishii koobiyo tobanaad sanadkan labakunsadeabaaaanmilatariga yuhuudda ayaa duqeyn la beegsaday gaari nuuca gargaarka degdega ah oo lagu waday dhaawacyo dad rayid ah oo falastiiniyiin ah waxaana duqayntaas ku geeriyooday in ka badan shan iyo toban ruux oo rayid ah sida ay xilligaas xaqiijisay wasaaradda caafimaadka ee falastiin shantii bishii koobiyo tobanaad sanadkan labakunsadeabaaabooliiska dalka jarmalka ayaa sheegay in dad laga shakiyey ay hakadgeliyeen shaqadii garoonka diyaaradaha hamburg ee dalka jarmalka taasi oo joojisay diyaaradihii kasoo degi jiray garoonka hamburg iyo kuwii ka bixi jiray iyadoo saacado kadibna gacanta lagu dhigay nin ciidamada ammaanka jarmalka ay ka shakiyeen lixdii bishii nofembar sanadkan dhammaadka ee dowladda koonfur afrika ayaa u yeertay danjirihii u fadhiyey magaalada talaafiif ee cariga yahuudda iyadoo aad uga carootay xasuuqa militariga yuhuudda ay ka wadeen marinka ghaza sidaasoo kale waxaa danjirayaashoodii israa'il u yeeray wadamada ekwador jaad jili iyo kolombiya kuwaasi oo dhammaantood cara ka muujiyey duqaymaha aan loo meeldegin ee ciidamada yuhuudda ay ku bartilmaamaysanayeen shacabka ku nool gaza sideedii bishii nofembar sanadkan guddiga fulinta midooda yurub ayaa ku dhawaaqay in qorshaha kubiirista yukrein ee midooda yurub la dadejin doono islamarkaana la dhegaysan doono doodaha ugu horeeya horaanta sanadka taasi oo gelisay rajo wanaagsan xukuumadda yukrein oo doonaysay inay ku biirto midooda yurub islamarkaana codsiga kubiirista horey ugu gudbisay xubnaha midooda yurub koob iyo tobankii bishii nofembar sanadkan dhammaadka ee militariga yuhuudda ayaa weeraray isbitaalka al-shifa oo ah isbitaalka ugu weyn ee ku yaala magaalada gaza ee falastiin iyadoo la arkayay taangiyada dagaalka yuhuudda oo isku hareereeyay wadooyinka soo gala isbitaalka waxaana arrintan walaac ka muujiyey xilligaas guddiga dhaqaatiirta aan xuduudda lahayn ee falastiin iyadoo xilligaa shaqada ay joojiyeen in ka badan labaatan isbitaal oo ku yaala gaza kuwaasi oo waayay kaabayaashii caafimaad ee lagu shaqayn lahaa xilli ghaza laga jaray korontada shidaalka iyo biyaha labiyo tobankii bishii koob iyo tobanaad sanadkan labakunideyoabaatankooxa hubaysan ayaa weerar ku qaaday iskuul ay lahaayeen yuhuudda oo ku yaala dalka kanada iyadoo booliska wararka kanada xilligaa ay sheegeen in weerarkan uu la xidhiiro yuhuud naceeb iyo cara ka dhalatay duqaymaha yuhuudda ay ka wadeen xilliga falastiin afaritobankii bishii nofembar sanadkan dhammaadka ee xiriirka kubadda cagta ee dalka colombiya ayaa shaaciyey in xurriyadiisa uu dib u helay aabbaha dhalay laacibka kooxda kubadda cagta ee liverpool louis diaz kaasi oo bishii oktoobar ay kooxo hubaysan ka afduubteen waqooyiga dalka colombiya shaniyo tobankii bishii novembar sanadkan labakunsadeabaaaanmaxkamadda sare ee boqortooyada ingiriiska ayaa sharci darro ku tilmaantay go'aan xukuumadda u k ay ku doonaysay in dadka magangelyo doonka ah laga saaro ingiriiska lana geeyo dalka ruwanda taasi oo dhabarjab weyn ku noqotay xukuumadda raiisul wasaaraha dalka ingiriiska rishi sunaag taasi oo doonaysay in la meel mariyo qorshaha xukuumadda ee ku aadanaa in kumanaan kun oo ka mida ah dadka magangelyo doonka ah laga saaro ingiriiska islamarkaana la geeyo qaybo ka mida ah afrika gaar ahaan dalka ruwanda bishii nofembar sanadkan madaxweynihii dalka liberiya george weha ayaa qirtay in looga adkaaday doorashadii ka dhacday dalka islamarkaan uu ka adkaaday hogaamiyaha xisbiga mucaaradka kadib loolan adag oo ay galeen labada hogaamiye weha oo ahaa ciyaaryahan ciyaari jiray ciyaaraha kubadda cagta ayaa aqbalay natiijadii ay soo saareen guddiga doorashooyinka qaranka ee waddankaasi liberiya waxaanu aqbalay natiijada xilli ay ahayd mid un hordhaca oo xataa aan ahayn natiijadii rasmiga ahayd arrintaana waxaa bogaadiyey hogaamiyaasha madaxda afrika oo ku tilmaamay arrinku dayasho mudan in hogaamiye afrikaana uu aqbalo natiijada doorashada iyadoo xitaa aysan ahayn midii rasmiga ahayd ay guddigu ku dhawaaqeen george weha ayaa sameeyey arrin uub ku ah doorashooyinka qaaradda afrika isagoo aqbalay natiijada doorashada intii aan xitaa lagu dhawaaqin natiijadii rasmiga ahayd isla maalinka xiriirka kubadda cagta ee dalka ingiriiska ee efega ayaa ku dhawaaqay in toban dhibcood ay ka jaraan kooxda kubada cagta ee everton ee ka ciyaarta horyaalka english premier league kadib markii lagu eedeeyey kooxda inay jabisay sharciga dhaqaale wanaaga ee dalka ingiriiska sagaalitobankii bishii koobiyo tobanaad sanadkan madaxweynaha dalka maldevis maxamed moiso ayaa ugu baaqay dowladda hindiya in ciidamadeeda milatariga ay kala baxdo dalka maldevis kadib markii uu ku guulaystay doorashadii madaxtinimada ee ka dhacday waddanka bishii sagaalaad sanadkan koob labaatankii bishii nofembar sanadkan dowladda congo barzavila ayaa xaqiijisay in dad aan ka yareen toddobai soddon ruux ay ku dhinteen isbuurasho ka dhacday garoon ku yaala dalkaasi oo ay ka socotay qorasho ciidan isbuurashada ayaa dhalatay kadib markii dadka isku dayeen inay xoog ku maraan afaafka garoonka ku yaala caasimadda dalkaasi ee brazzaville labaaankii bishii nofembar sanadka dhammaadka ee israa'iil iyo xamaas ayaa ku dhawaaqay inay ku heshiiyeen xabad joojin socon doonto afar maalmood iyadoo heshiiska ay garwadan ka ahayd dowladda qatar marka laga soo tago heshiiska xabadjoojinta ay dhinacyadu gaareen sidoo kale heshiiska waxaa qayb ka ahaa inay iswadaarsadaan maxaabiis ay kala haysteen dagaalyahanada ururka xamaas iyo israa'iil waxaa xilligaa lagu dhawaaqay in dagaalyahanada ururka xamaas ee falastiin ay sii deyn doonaan ilaa konton xubnood oo ka mid ah xubnaha maxaabiista ay gacanta ku hayeen taa beddelkeedana ay ku beddelan doonaan in israa'iil ay sii deyso boqol iyo konton ka mid ah shacabka falastiin oo isugu jiray haween iyo caruur iyo dhallinyaro kuwaasoo in muddaha gacanta ugu jiray israa'il sarkaal sare oo ka tirsan dowladda maraykanka ayaa xilligaa xaqiijiyey heshiiska isagoo intaa ku daray in saddex qof oo maraykanah lagu dari doono lahaystayaasha lasii dayn doono xilliga madaxweynaha dalka maraykanka joe biden ayaa xilligaa bogaadiyey heshiiskan ay wada gaareen dagaalyahanada ururka xamaas ee falastiin iyo israa'il waxauuna ku ammaanay dowladaha masar iyo qatar doorka ay ka qaateen in la gaaro heshiiskan oo muhiim u ahaa in la joojiyo duqaymaha israa'il ee ka wada gaza afar maalmood gudahood israa'iil ayaa sii dayeysa boqol iyo konton ka a ah maxaabiista falastiiniyiinta ee ay gacanta ku haysay in muddo ah sidaas oo kale dagaalyahanada ururka xamaas ayaa iyana sii daayay konton xubnood oo ahaa maxaabiis ay gacanta ku hayeen oo isugu jiray ajaanib iyo kuwa israa'iiliyiina kuwaas oo lagu wareejiyey dhinacyada garwadaanka ka ahaa heshiiska horaantii bishii disembar sanadkan waxaa gebi ahaanba burburay heshiiskii xabaajoojinta iyo maxaabiis isdhaafsiga ay horay u wada gaareen dagaalyahanada ururka xamaas ee falastiin iyo israa'il iyadoo militariga yuhuudda ay xilligaa dib u bilaabeen duqaymo xoogan oo ay ka geysanayeen magaalooyinka dhaca koonfurta iyo waqooyiga khaza waxaana saacadihii ugu horreeyey duqaymahaas ku geeriyooday boqolaal ruux oo rayid ah kuwaasi oo ah dadka falastiiniyiinta saddexdii bishii disembar sanadkan dhammaadka ah ee afayeen u hadlay madaxweynaha dalka koonfur afrika ayaa beeniyey inuu iscasilayay madaxweynaha dalkaasi sili rimafosa kaasi oo xubno ka mida ah golaha wakiilada koonfur afrika ay ku eedeeyeen in madaxweynuhu uu ku lug yeeshay kiis la xidhiira musuqmaasuq iyadoo xilligaa afayeenka u hadlay madaxweynaha koonfur afrika uu shaaca ka qaaday in madaxweyne sili rimafosa uu taagay diyaarsan yahay inuu markale u tartamo hoggaanka dalkaasi siddeedii bishii disembar sanadkan dhammaadka ee dowladda imaaraadka carabta ayaa horkeentay xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay qaraar lagu dalbanayo in xabajoojin looga sameeyo gaza iyadoo qaraarkaasi ay u codeeyeen in ka badan boqol dal hase ahaatee waxaa codka diidmada qayaxan ee vito bower ku diiday qaraarka dowladda maraykanka waxaana diidmada maraykanka ee xabajoojinta ka dhalatay falcelin caalami ah oo ay sameeyeen hogaamiyaasha caalamka iyadoo xilligaa lagu dhaleeceeyey maraykanka sababtuu u diiday qaraarka xabajoojinta ee ay soo jeediyeen inta badan dalalka caalamka madaxweynaha dalka turkiga rajab dayib erdogan oo xilligaas hadlay ayaa sheegay in aysan dunidan cadaalad ka jirin sidoo kale fadhiyada qaramada midoobana aysan ahayn kuwa cadaalada maadaama qaraar ay u codeeyeen boqol dal uu hal dal codka diidmada qayaxna u adeegsaday in qaraarkaa la joojiyo saddexii tobankii bishii disembar sanadkan dhammaadka ee golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay ayaa meel mariyey una codeeyey qaraar lagu sameynayo xabajoojin iyo gargaar bini'aadamnimo in la gaarsiiyo gaza kaasio isku raaceen inta badan dalalkii soo xaadiray fadhiga golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay si loo joojiyo xiisadda dagaal ee u dhexaysay dagaalyahanada ururka xamaas ee falastiin iyo sidoo kale israa'il boqol saddex iyo konton dal ayaa u codeeyey xilligaas in la meel mariyo qaraarka xabajoojinta waxaana qaraarkaas ka soo horjeestay toban dal oo ay ku jiraan wadamada maraykanka iyo ingiriiska kuwaasi oo gebi ahaanba diiday inay u codeeyaan qaraarka lagu dalbanayay in xabajoojinta looga looga sameeyo ghaza iyadoo aysan marnaba dhaqan gelin qaraarka ay meelmariyeen xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo israa'il ay weli halkeedii ka sii waday duqaymaha ay ku bartilmaamaysanayso dadka rayidka ah ku dhowaad labaatan kun oo ruux ayay ciidamada yuhuudda ku direen weerarada iyo duqaymaha ay ka geysanayeen ghaza waxaa sidoo kale joogta ahaa mar weliba weerarada ay ku qaadayeen xaafadaha ay degan yihiin dadka rayidka ah ee ku yaala daanta galbeed iyadoo khaza ay gashay mid ka mid a ah xaaladihii ugu xumaa ay soo marto in muddo ah hore marinka khaza waxa uu ahaa mid go'doonsan hase ahaatee waxa oga sii daray weerarada iyo duqeymaha joogtada ah oo ay ciidamada yuhuuddu ka geysanayeen gaza guud waa egintaa dhegeystayaal barnaamijkii gaarka ah ayaynu kaga hadlaynay dhacdooyinkii ka dhacay caalamka sanadkan dhamaadka ee waxayna ahayd qaybtii ugu dambeysay barnaamijkeena gaarka ayaynu kusoo qaadanaynay dhacdooyinkii isbedeladii waaweynaa ee ka dhacay caalamka sanadkan dhammaadka waxaana la ka rajaynaynaa in sanadka soo aadan uu inooga dhigo mid barwaaqo ah dalkeenno nabad iyo dad isku filan intaan barnaamijka lamid ku kulmi doonno sidaas iyo nabadgelyo kaasi wuxuu ahaa barnaamijkii dhacdooyinka sanadkan sii dhammaanay laba kun saddex iyo labaatan uuna la soo cosinayay waryaheena cabdicasiis beered gebigebi ka dheer guriguri waxaad ku soo dhawaataan xubintii kalamaan ee barnaamijkeena kalamaanay waa idinla yaabay maxaad nagula yaabtay maxaa qasab ka dhigay in lahjadihii gobollada oo dhan kalamaan laga helo dalku waa federaal hadduu yahayna lahjaduhuna waa federaal maxaa kalamaan ka galay federaalkaa kalamaan ah kalamaan kulli way matashaa waan heesayaae sanad waliba howliyo howliyo dhibaatiyo wuxuu hadi maleeyahay waa laga helaayo hadhow lagu xasuustaa kiinoo hagaage noqon haweeyay kiinoo hagaage noqon loo haweeyahay noqon leeyahayar waxaad ka tagtay qararka horeeyo hoodanaana dhaafe kuwa dabada waa hubsan doonaa kiinoo hagaage noqon loo hawen hagaage war walaasanka heesoytanhuna magoradano madi sinad usub aragna waliba erjarnay kii bahi baabahyey baasow bah kii bilaawadaw barwaaqaalaay kooy baasow bah baranbarabah baasow bah baranbarabah aryaa waxaad iska ilowday bugbagti aryaadhaha sanad cusub ducadiisa ma taqaaniina waxaa la yidhi ilaahayow kan tegaaya haraatidiisana mooti kan imaa doonana hertidiisana dhaafi waxaan maqli jiray eh. sanadyahow curtow i samee wax badan war ducada cusub ma taqaaniin waxa kaloo la yidhaa eh. belada hore rooran eh. ta dambena reeban tan saarena raaran ta hoosena radeban ta hareerahona riixan ta dhexdeennana robiyo raxmad rabbigeennu uu ku shubo barta weligeed ku rushaysanaryaadhaha anigu waxaan dhihi lahay eh. sanadteegaan saagotiinne eh. aan soo socdow naa soo dhowow eh. sanadteegaan saagotiinne aan soo socdow naa soo dhowow warkalamaanay sanadka cusub abshir nooga dhige sanadkii la soo dhaafay xaaladu waa xasiloonayd kan soo socdana waxaan rajaynayaa soomaaliyaoo nabada oo amni iyo kala dambayni ka jirto war alxamdulilah maadhahayd maxaad u qaylinaysaa wardasowti lagu yidhi dowladdu xaalad dagaal bay ku jirdhaa waar walla weynay ma waxaa soo wadaan soomaalidii midowdo saxalkii baxyo samaatay warbowaaqloma muusa jibuuti ku soo saxeexay waar bashiirow subagweel ku daatay sina uma xumaade waa subax wanaagsane calankana salaama warbow goortaan usii soo laabateen war bashiirow adigaan war hayne madaxweyne muuse biixii waxaa itoobiya loogu soo dhoweeyey si lala yaabay goobta lagu soo dhoweeyena waxaa surnaa calanka itoobiya iyo ka oromada hayaay war calankii somalilan miyuu ka tanaasulay war soo dhowaynta madaxweyne muuse lagu soo dhoweeyey iskudhexkarasay ahayd <laughs> abasiiniyan iskunaytiyarugnagatai waarmadayo waxaas waa kii lagugu soo musaafuriyey war wafdiga markii la soo dhowaynaya ma la yidhi arligeennan itoobiya ee amniga inagoo u dhalanno waan ilaashanaynaa waar somalilan waxba ka gara weerar maysaane dowladda somalilan maxaa lagu diidan yahay dadkeedu hadduu tashaday maxaa loo daba socdaa warwaaqlo waxaa taa ka dambaysay oromoo loo qaaday beherbeher sawoojkeenna soo booqdayo agadnabaa timaadeen baaraasha wacan aryadhaha somalilan sanadkii la soo dhaafay carabtii iyo shiikh isaaq iyo binu haashin kuma aysan nasan sababtoo ah mug oromay naqatay mugna irir samaalay naqatay sanadka soo socdana hadda waa la sugaa waxay naqa doonto waar cabdulla warmahay sida xildhibaan axmed khaliif wuxuu yidhi abtiriskeenna waa lagu wareersan yahay warba wuxuu kaloo yidhi xildhibaanku hadda annagu soomaali baana cid kalena isirnama wadaagno hadda iyo kooba waar balbiya cab war ana welibaa jiray ma degana warkaaduye baldaun isugu beer waxa kuugu darayn sheeg halagaada weeye warba u buntland warkama haysaaniine haye bashiiro madaxba iskugu bayri ladahay aryaa bashiir sanooyinkii la soo dhaafay waxau dhihi jira ku dayo buntland ku dayo siday dowladeedu tahay sanadka soo socdase ma ogo waxau dhihi doono wax sana laa ka yeerisiiya cabdullow warba buntland idinla fadhida xamanaysaaniin haddii hadda caqabadda ugu daranaysku hayaa waa xulistii xildhibaanada hadda madaxweyne denina toddobiyo tobanka xildhibaan ee loo jiraa laga furfuri laayahay kuwa uu soo qortana liiskoodu soo bandhigaa la yidhi war madawiinigii hore farmaajo hatukor waliba eray heshiiska deni inti gollagalee shireedis hama midoobaysaday marka hadda xildhibaanna usi hama midoobaysaday warorta madayow adigu madaxaan ku fahmaynin maxaad u xamataa buda warya buda luuqudee luuqu soomaalin hayna miya war madayow weli alif maygana lama barin waargeed timirkii miyaa la iskala tegey aryaadhaha siyaasadda puntland war kama haysiine eh. kaftankii la soo dhaaf eh. kululaatay xaajadii eh. arrintii karbaa galaye cabdullawana waxaan maqli jiray kululaatay xaajadu warkana meel kor u tegey waan waxa kaloo la yidhi kululaatay udiiriyo kabala'aantii warwali kale dheeray shiinshilankaroori naftiis ushishikaali waarintaanu garanayna way dhaaftay wararadaha nugu buuqina reerihiinnii qabo warba siyaasada buntland haddaan la rogrogin baan helin waa ku wareerdhaanniine haddee toddobiyo tobanka madaxweyne deni soo qortay isnimadii waa diideen kuwa khaatuman waa kuwii hore uu sheegay iyagu dhammaan qaadaceen madaxweyne ku-xigeenkii buntland axmed karaashna wuxu yidhi anagu buntland kama simid ahaanayno xildhibaanada la soo qortayna aqbali mayno anna iga dhammaato ss baan iska dhiibayaa mucaaradka o dhammina waxay leeyihin anagu deni wuxuu soo qortay aamini mana ogolin ismaduna waxay waxay go'aan ku gaareen iyo sagaalka hartay cidii ay doorataa lagu kala calaf qaadahaya hayaa mucaaradkuna hadda waxay yidhahdeen madaxweyne deni alef waxmale iyo waa leeyahay ba laga haya sababtoo hadda ka hore sisi khaatuma maamul gaara weeye buu yidhi haddana wuxuu leeyahy aniga soo qorahaya xildhibaanadooda marka siyaasada puntland garan maysa waa ku wareedhaano waa ku dheerdhahaye kudayow puntland kudayow siday dowladeedu tahay war bashirow ma jidhe waa jidha wa isku qaba jidheen weliba warka wuu jira waa u badi jidheene laakiin weliba xasuusday madawiine dani i madawiinegeen hore farmaajo meelo badan aan iska nagyin doorasho langiyeedliya gobodaanan iskana kahden mududu inola badsadoonan iskana kahden ani tanaazulaynan iskana kahden tuman iyo toddobada xildhibaan oo dani geega ka dheganyana hortiis farmaajo ka dheganayen iskana kahyen aakhirkanka dambeeno madawiine farmaajo hamiinkinka damboytee ka tanaasuley usin ino ka tanaasuli doonon nagda warmaday xanta ku dambaysa adiga naftaadu xidhay fudhay jidhay iyo weliba hasuusada intee isku wareed wadaa wah wariyaan geelaga bogjay fidhiya kalamaang maaha war waxaan la huraya habaar laguma doorsade toddobayo tobankii xildhibaan ee madaxweyne farmaajo dadka ku rafaadiye oo duqu baarlamaanku weynaa ka yaarsiiyey alkudheeshinidiyaa la xabadeeyo kulal dartii shaatiyadan siibanay saacaddii u dambaysa waa kii ka tanasulaye dani wuxuu ka tanasuli doona dadka maxuu ugu wareerina war madawiine denihatuka hor waliba eray madawiine farmaajo markasta jid oo hilinti iskoroora markuu isdarbiga seedo ma eray waa tanasule malaha daninimadius derbigisaada eh. iyo tanasuludoona hore waxaa loo yidhi eh. siyaasadu ninkii cayrinta ka badiya waa ka carartaahe eh. sow lama barto aryadhaha waxaa kaloo hore loo yidhi siyaasadu ninkii qaawiyaba waa ku qaraxdaa urbow madaxweyne xasan sheekh waa ka yidhi hadda siyaasadda layskuma casimo waxaad ka goosan kadhaa laga goostaa waar wallo weynay hadda miyaa tanaasuseen warkalmaane waxaa kaloo la yidhi marka ay tixgelin beesha ee laysxiniin taabto tartankiioo markii doorashada laysku tabar sheegto wuxuu heera taraaraba markay tiisa noqon weydo waa inuu tanaasulo ninkii taa wax ku filan waaya war waxaa kaloo la yidhi eh. doorashadii tabtii lagu ballamo loo tukumi waayo eh. tuhun iyo waxaa laga dhaxlaa towsan kaa harin aryaa waxaa kaloo la yidhi eh. talaantaabiyo xeelahayd turuqyaa xoog ku toosime talaantaab iyo xeelahayd turuqyaa xoog ku toosime warkalamaanay war ma haysaane al-shabaab waxay weerareen la yidhi mandheera waar ma tii berbere ku dhoweyd saldhig ciidanoo meeshaas ku yaallayna weerar ku qaadeenaa la yidhi waar ma maxaabiis baa uga xidhnayd war xabsigiinnii ciddii badda iyo cirka fiirisa intaba lagu xiri jiray ma sheegaye eh. mandheero waa gobolka waqooyi bari ee dalka kenya aryaamaadaa kenya siinaya waa n f afrika waa midoobey dhulna layskuma hayo hadda warbawa shabaabka meelaha muslimkii soomaalida joogta maxaa ku salada meelaha kale kiiniyada kale may aadaan warse uma maqal jabhado gaal xarbiya kuma jihaadaane eh. jugta waxay ku hayaan islaam qiray jaliilkood war waxaa kaloo la yidhi eh. dabku wuxuu ka shidan dunida dunidan muslimiintu inta ay ka degaan yaa loo dan leeyahoo daah ayaa ka dambeeya warwaan kalena wuxuu yidhi jihaad ruuxa naga doonaya yurub ka soo duulay badan buu inaga leeyahay maasagaa gaalu dilo waaye war kenya war kama haysiine wasiirka gaashaaniga aadan barre ducaale qofaa uunsa jiro haddaa u uunsado meelaan laga guba jirino ka gubtaa miyuu ku celiye warwarkaa naga qasinan reer kismaayo wuxuu u sheegay madaxweynaha kenya inuu salaan ugu wado war cid kale uu qaadimeeyo ma waaye aryaadhaha idinkan kenya war hayna raila odhinga wuxuu yidhi mukalaan bannaanbaxayna warma somalilan buu ixtiraafay war raila odhinga waa faysal cali waraaboo kale weligiisna waa malxiis madaxweyne war unuga xataa saasaana qarabnaa laakiin waa karoonaa hal mugaan wax dhedhemin dhadhashaala kasii daran miya war cabdiraxmaan iyo shariif sanadka soo socda waa tartamayaan war cusublaba kaari ma yaa ku yiri dani baa tanaasulhaya waar muuse bixi sidaa ku degi maayo warwaqlo waxaan maqli jiray maxamed soo ku soo bixi maayo war shabaab badan waa la soo qabta kuwa kalena waysi soo dhiibeen maxamed maayirkii hadda ka la sheegay gacanta ma lagu soo dhigay war adinka lafteena daba ku walaaq iyo shaq shaq shaq shaq shaq aad wadiina joojiye warba hadda kamaantaysa soo dhiibay amiir weyn buu habaa la yiri cidiisuna samow bay laakiin shabaabku macallin samow ka dhigeen war samow dadka laayinaya xagee lagu arkay bow hadda dhiigaysa maanta u yaqaaniin warsamow intuu suubanaa ummadda ku nabadgelaysaa la dhihi jiray war hadda kahor la yidhi nin allabari wax ka cunayoo xeere ku jira baa la yidhi looda adiyaa beer cuntay markaasuu maqla magaciisoo la naadinayo la leeyahay loodii maxamedaa beer cuntay maxamedow maxamedow markaasuu wuxuu yidhi maxamed badana ii suga intaan xeerada ku jiro marka hadda macallin badane jarminina wargaali huurshiba hatu ka hor madius ulu roojey loo beerta hadaagdii sababtii anwaali loodaaka jirta madilaari jiifiyey may eray lijoojiyaana banaan lijiifiyaana banaan war aniga markaan haystay sargaalka ayaanle xuseen cabdi u waraystay waxaa soo baxay wax badan oo ummaddaan lala maaganaa ilaahay ka badbaadiyey hadda barigiisii bibi aan hawaa khaldana miyaadna leedahay warya cabdikuusaaba furunta ka dagaalamay maxaa ila yaabe afkii baay ari tubtiina goradee artay war war saxaafadeed ay soo saareen waxay dhaheen madaxtooyada lama shaqayn karno war cabdulaahi xirsi soo abaabulay war dowladdu ma in tiifigeeda keliya ku filaya isku malaysay jinaw dowladdu saxaafaddu waligayimia ka fadhiidoomo goradaasa war hadda saxaafadda wixii cusub ay uso cabtumi jireen xasan shiikha cusub war xasan uabtuntawareer hadda waan istaalinaya haddama waxaad leedihiin dadkaaga dhinax ka raac yaanad dhumine dhinac ka raac hooy hooy dhinac ka raac warbashiiro warmaya sida ciidanka afrika intaad ogaad joogay haddoo sanad u dhiman yahay dheheen dagaalkan ka qaybgelaynaa mugay heer iyo fandhaalkala dhaceena jarnaysan war in laga maarmay ogaadeen dee kula daaranayaan aryaadhaha soomaaliya waxaysan qabsan cid u qaba maysee samigey cabdulla waxa uu yidhi ow intiidin laasaageed bal arkaasay u egyihiin intiidin laasaageed bal arkaasay u egyihiin xubintii kalamaan ayaa ugu dambeysay guud ahaan barnaamijka xog waraysood kala socoteen idaacadda kulmiye magaalada muqdisho markana heesta gabagabadii barnaamijkeena sidaas iyo nabadgelyo ਰਹੋ عالقون علوم الدهر ينزلوا ما بالألد فرامي